بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات تضباطا يلح إلى آيات تقاشا يسديد suuratu lkahfi nabiyullaahi muuse waa kuu soo xereeyey cilmiga soo doontay wuxuu u yimid khadir wuxuu ihi ma ku raaca ima raaci kartid oo ma awoodid buu ihi inaad igu sabirto khadir cilmigiisu waa cilmi ilhaama oo gooni ah muusena cilmigiisu waa cilmiga shareecada ee daahirka aweye ah marka wuxuu yidhi haddaad i raacdo ha i weydiinin ilaa aan anigu kuu sheego fandalaqaa way tageen xataa idaa rakibaa fi safiina kharaqahaa wuu dilaaciyey qaala wuxuu yihi akharaqtaa miyaad dilaacisay lituqriqa ahlaha inaad halaagto laqad ji'ta waxaad la timi shay-an shay imran oo foolxun qaala wuxuu yihi alama miyaana kugu dhihin inaka lan tastadiica macii sabra uma adkaysan kartid oo iguma sabri kartid qaal wuxu laa tuaakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu waxaan iloobo tanna ilow shay iga ahayn walaa turiqnii ha igu mashaqaynin ha igu culaysinin min amrii amarkaygan aan kula socdo cusran culays fandalaqaa way tageen xataa idaa laqiyaa markay la kulmeen hulaaman wiil faqatalahu wiilkii wuu dilay wiilka jaysuur baa magaciisa la dhihi jiray qaala wuxuu ihi qatalta ma waxaa dishay nafsan naf zakiyatan oo nadiifa oon dembi lahayn biqayri nafin naf kale kayrkeed miyaad u dishay oo naf aadan u dilin laqad jita waxaad la timid ah shay-an shay munkaran oo loo adkaysan karin munkar wax yani argagax leh qaala wuxuu yidhi alama qul miyaana kugu dhihin laka adiga inaka adigu lan tastadiica kari maysid macii aniga la jidhkayga sabran adkaysi qaala wuxuu yidhi in sa'altuka haddaan ku su-aalo can shayin shay bacdahaa su-aashan kadib falaa tasxabnii ha ila saaxiibin qad balaqta waxaad ka gaadhay milla dunii jahadayda cudran way tageen hataa idaa atayaa markay u tageen ahla qaryatin magaalo dadkeed istadcamaa way ka quudalbeen ahlaha dadkeedii fa abow way diideen an yudayifuhumaa inay martigeliyaan fawajadnaa way ka heleen fiha qaryada dhexdeeda jidaaran dhis bay ka heleen jidaar yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco marka idhaadadii waxaa loo jiray waxaan noolayn waa majaazo yuriidu an yanqada yani sidaa usii laalaatan wey faaqaamahu wuu joojiyey oo gacantiisa ku dhisay oo ku taagay qaala wuxuu yidhi muuse low shita haddaad dooni lahayd la takhadta waxaad ka yeelan lahayd calayhi dhismihiisa ajran ujr aad ka yeelan lahayd kharaj baad ka qaadan lahayd waxaa weeye waa qolo in aynu martinay oo ina diiday marka dee inaad bilaash wax ugu qabato ma ahayn buui inaa ujro inooga qaaday ahayd waxay tageen magaalada waxaa la yidhah baa layidhi magaalada ayla la yidhah dhulkan reer yurub iyo meelahaan iyo meelaha weye marka qolo bakhaylaa ahaayeen oo la yaqaano inay martigeliyaan way diideen marta martigeliyada markii la yidhaahdo hadaad qolo soo martid o martigeliyadii ku siiyaan hadaad ka qaadan karto intii adigu aad ku lahayd xaq baad ulahayd inaad ka qaadato waxaad ku lahayd xaq baad ulahayd inaad ka qaadato iyagoon raalli ka ahayn midda kale dee in la martiyo oo dadku ismartiyaan waa wax jira oo saalixiintu xataa dadka way martigi karaan midda kale hawsha la qabtay in ujra laga qaato meesha way ku jirtaa markaa jidaarkiibuu toosiyey intuu gacantiisa ula tegey oo toosiyey uu tiirar ka bixbixiyabuu dhisay markaasuu hi war qoladan waa qoladii aynu martinay ina diiday inay ina marti geliso dee ujro inaad ka qaadatay ahayd buu waana sidii dee muuqatay baa sida ahayd fandalqaa way tageen xataa idaa atayaa markay tageen ahla qaryatin magaalo dadkeed istadcamaa way ka quud dalbeen ahlahaa dadkeedii fa abow way diideen an yudifuuhumaa inay marti martigeliyaan fawajadaa way ka helan fiihaa qaryada dhexdeeda jidaaran jidaar dhisan oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhicu doonaya yani xaggaasu u leexsan yahay faqaamahu khadir wuu toosiyey intuu gacantiisa ula tegay buu dhisay qaala wuxuu ihi muuse low shita haddaad doonto la takhata waxaad ka yeelan lahayd calayhi dhismihiisa ajaran kharash baad inooga qaadi lahayd qaala wuxuu yidhi khade haadaa kani firaaqu baynii wa baynika aniyo adi kala taggeennii wey horta saunabiuka laakiin waan kaaga warramay bitaawiili maa shay fasirkii lam tasadic aad kari weyday sabran ku sabir caleyh aad ku sabirta horta waa waktigan kale ila shardigii waa sida ahaa hadaan dib dambe kuu su-aalo cudurdaar baad iga leedahay shardigaa sida ahaa wey marka cilmigaa khadir nooc gooni ahaa cilmiga muusana nooc gooni ahaa qolyo jaahiliina oo culimo iska dhigbaa waxay yidhaahdeen cilmu daahir iyo cilmu baatin baa jira cilmu daahirka dadweynaha loogu talagalay cilmu baatinkana qofku markuu alla u faaruq noqdo cilmu baatin buu ku camalfali karaa bay yidhaahdeen marka khadir cilmiga la siiyey cilmi baatin maahan waa cilmi lagu ilhaamiye buu ahaa cilmi isagu uu ogaaday ma ahayn qaala wuxuu ihi khadir haadaakani firaaqu bayni wa beynika aniga adi dhexdooda kala tageenni weyn saunabiuka laakiin waan kaaga warrami bitawiili maa shay fasirkii lam tastadic aadan karin calayhi dushiisa sabran sabir aadan karin ama safiinatu doontii fa kaanad waxay u sugnaatay limasaakiina dadaan waxba haysanin yacmaluuna kaga shaqaysa filbaxri badda kaga shaqaysa fa aradtu waxaan doonay an aciibahaa inaan ceebeeyo wa kaana waxaan ah waraa'ahum hortooda markii waraa'ada zaman laga dhigo hortooda waxaa ah melikun boqoroo yaahudu qaadan kula safiinatin doon kasta saalixatin oo fiican asban waa meeshay naxwadu yidhaahdiin sifada waa la gooyaa marmar mida kale cabdulahi binu cabaas baa akriyay safiinatin saalixa doon kasta oon saalixo ahayn oo wanaagsanayn oon ceeb lahayn oo doon kasta oo wanaagsan oon ceeb lahayn boqor qaadan baa jira yidhi oo inaga horeey warahumta haddii zaban laga dhigo wuu ka horeeya laakiin haddii makaan laga dhigo dee warahum waa xagga dambe wey marka zabanka boqorkaana waxaa la dhihi jiraa layidhi hudad binu budad yaa la dhihi jiraa layidhi magaciisa hudad binu budad ama safiiratu doontii masaakiin marka wuxuu ugu magacaabay waaba dad doonhaysoo ku ganacsanaye wax masaakiin ugu magacaabay safar bay ku jiraan marka waa khatar safarku boqorkaa ka boobayaan ugu ka horeeya saasay masaakiin ku noqonayaan sida kale waa dad ganacsadaa ama safiiratu doontii fakaanad waxay usugnaatay limasaakiina masaakiin bay usugnaatay yacmaluuna kaga shaqaysa fi lbaxri badda fa aradtu waxaan doonay an aciibahaa inaan ceebeeyo wa kaana waxaa ahaa waraa'ahum gadaashooda zaban ahaan melikun boqoroo ya'khudu qaadan kulla safiinatin doon kasta oo saalixa ah asban boob ku qaadan buu marka doonta inaa marka waaa layihi markuu looxii ka fujiyey wax kaluu ku dhejiyey wax kaloo dhale iyo wax saasa ah, waama alghulaamu wiilkii fa kaana waxay ahayn abawaahu aabbihii hooyadii muminayne laba mumina fakhashinaa waxaan ka baqnay an yurhiqahumaa inuu ku kallifo duqyaanan kibir iyo wa kufran gaalnimo jacaylka ay jecel yihiin darteed inuu intay isaga ku raacaan jacaylka ay jecel yihiin darteed inay isaga ku raacaan yaan ka yaabay waa wax la ogeysiiyey waxaan doonnay an yubdilahumaa inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigood khayran ku ka khayr badan minhu xaggiisa ka khayr badan zakaatan xagga dahirida iyo islaamnimada waa aqraba uga dhow ruuxman xagga naxariista iyagu naxariisana ku naxariis inay u naxariistaani ay ku fiican tahay baa ilaahay inuu ugu bedelaan doonaynaa buuli marka aradnaa wuxuu leeyahay ficilkiisii iyo ficilkii alleh yaa wada jira ka dambe fa araada rabbuka buuli waa ficil alle oo maxdaa wey wiilku wuxuu ahaa wiil labadiisii aabba marka waxaa laleeyahay kufrinima u qoray oo inuuna qaangaad ahayn baa laga yaaba laakiin kufrinima u daabacnayn hataa sheekooyinka qaarkood waa intuu garabkiisii fujiyey gaal baa ku qoran bu arka adu calaa kulli xaal kufrinima u daabacnayn marka waxaan ka yaabay buu yidhi waxaan doonay buu inuu alla ugu bedelo ku ka khayr badan zakaatan xagga nadaafada iyo dahirida oo muslima waaqraba ruuxma naxariistana uga dhowo axad loo naxariista ku haban allah wuxuu leeyahay wa ama alqulaamu waa khadir hadalkiisii ama alqulaamu wiilkii fa kaana waxay ahaayeen abawaahu aabbihii iyo hooyadii muminayn laba mumina fakhashinaa waxaan ka baqnay an yurhiqahumaa inuu ku kallifo duqyaanan kibir iyo kufran gaalnimo fa aradnaa waxaanu doonnay an yubdilahumaa inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigood khayran ku ka khayr badan minhu xaggiisa zakaatan xagga dahirida waa iimaan waaqiraba ka dhow ruxman xagga naxariistana ka dhow waxa loo naxariisan karaa marka waxa weeye hadday ida jawaca maxduuraan rukiba akhafuhuma baa layidhaha laba dhibaato hadday isu yimaadeen ta fudud baa la fuula marka wiilkan oo gaala inuu aabihii hooyadii gaalnimo ka hogaamiyo iyo in isaga la dilo in isaga la dilaa ka fudud wey oo kow laga siiyo wamaljidaaru dhistii jidaarkii fa kaana wiil yatiimayni oo agoona oo fi lmadiinati magaalada dhexdeeda ah wa kaana waxaa ah taxtahu hoostiisa kanzun kayd baa ah xoolo oo lahumaa u sugnaaday wa kaana wuxuu ahaa abuuhumaa aabbahoodna saalixa nin wanaagsan buu ahaa fa araada rabbuka rabbigaa wuxuu doonay an yabluqaa inay gaadhaan ashuddahumaa xooggoodii oy qaan gaadhaan wayastakrijaa ay la baxaan kanzahumaa kanzigoodii raxmatan raxmad weeyo min rabbika ka ahaatay samaynta aan anigu u sameeyey waa raxmad min rabbika ahaatay allah igu ilhaamiyey wamaa facaltuhu ma falin can amrii aniga amarkayga iyo doonidayda kuma ana falin ee allahba ay amre weyn daalika waxaasi tawiilu maaha shay fasirkii wey lam tastadic aad kari weyday sabran adkaysi caleyha ad ku dul samays waxaa li labadaa wiil kanzi baa u asnaa qolyaha qaarka waxay leeyiin kanzigaas kutub baa kamid ahayd kutub iyo cilmi yaa kamid ahayd iyo xoolo marka waxaa laleeyahay awowgaasi waa awowgii toddobaad awowgoodii toddobaad ama waa ee aabbahoodii dhawaa ee dhalay ma aha bay leeyihiin qisadaasaa la sheegaa marka meesha waxaa laga garan baa layidhi waalidka dadka saalixiinta caruurtooda salaaxooda wuu saamayn baa layidhi wakaa waxaa lagu xurmeeyey oo ilaahay ugu gargaaray salaaxii waalidkood baa alla gargaaray waa maljidaaru jidaarkii fa kaana wuxuu sugnaaday lighulaamayni laba wiil yatiimayni oo agoona oo filmadiinati magaalada dhexdeeda ah wa kaana waxaa ahaa taxtahu hoostiisa kazun kayd baa ahaa oo lahum waa sugnaaday wa kaana abuuhumaa aabbahoodna wuxuu ahaa saalixa nin wanaagsan fa araada rabbuka rabbigaa wuxuu doonay an yabluqaa inay qaan gaadhaan am yabluqaa inay qaadhaan ashuddahumaa xooggoodii ay xoogeystaan wayastakrijaa la baxaan kansahumaa raxmatan raxmad weeyo min rabbika ka ahaatay falkan anaan u sameeyey wamaa facaltu anu ma ma samayno waxyaabaha aan falay oo dhan min amrii aniga rabidayda iyo amarkayga kuma falin daalika kaasina ta'wiilu maa shay fasirkii weeye lam tatadic aad keri weyday sabran adkaysi caleyh aad ku sabirto marka nabi ali muuse dee sharci buu ku socday waxa weeye sidanna waxay u muuqataa dee waxbais bay u muuqataa waxaana ilhaam kale oo khadir la siiyey yaa sidaas wayasaluunaka way ku su-aalayaan can dilqarnayn ninka dulqarnayn layidhaha bay ku su-aalayaan qul waxaa tidhaa saatlu waan akrii calaykum dushiina minhu dulqarnayn qisadiisa dikran waxyi baan isku dul akrin marka dulqarnaynkaasi waa su ay yahuuddu quraysh usoo dhiibana yihiin su ninka dhulkao dhan dawaafay iyo qoladii asxaabulkaafigi iyo ruuxdii waa kan marka dulqarnayn marka dulqarnayn magaciisa waxaa la dhihi jiray iskander iskander baa la dhihi jiray marka laba iskander baa jirto iskander almaqdoni oo yunaani ahaa oo waa ninka isdariyadan masar dhisay wey gaal buu ahaa kaas dulqarnayn nebi ibraahim buu la waqti ahaa wasiirkiisuna wuxuu ahaa khadir buu ahaa wasiirkiisu skandarkan gaalka wasiirkiisu arstuliyus buu ahaa nin lagu yidhaahdo yunaani abuu ah ahaa marka waa muslimkanu nebi ibraahim buu la dawaafay baa layidhi kacbada iskandarkanu waa kaa marka waxay ku weydiin can dilqarnayn dilqarnayn waxaa loogu bixiyey dee dadka dad geesale baa jira waxooga magaxiisu laba geesee leeyahay dad waxay leeyihin waa la dhaawacay oo sidaasu madaxiisu noqday laakiin wuxuu ku dhashay isagoo madaxiisu waxoogay laba gees leeyahay qul waxaa tidhaa saatlu waan akriya calaykum dushiina minhu iskandar dulqarnayn dikran waxyi baan idinku dul aqriy buui anagu makanaa lahu waan makaninay fil ardi dhulkoo gacantaan u gelinay waataynaahu waan siinay kulli shayin shay kulligii oo uu u baahan yahay sababan cilmigii uu ku garan lahaa sababku waa cilmi marka sababan wadaduna way noqotaa dariiqa laakiin waxaa looga jeedaa cilmi baa loo jeedaa shay kasta waxaan siinay sababan dariiqadii uu ku garan lahaa oo shaygan markuu u yimaado cilmiguu ku maamuli lahaa iyo meeshuu mari lahaa iyo tilmaantii o dhan baa shay walba lasiiy waa loo fududay inaa anagu makana waan u gacan gelina lahu isaga fi dhulka dhulkaoo dhan baa loo dhiibay waataynaahu waanu siinay min kulli shayin shay la arka kulliga xaggiisa sababan dariiquu u maro oo cilmi ah fa atbaca wuxuu raacay sababan dariiq xagga galbeedka u kacay ogow galbeedka dhulka u kacay atbaca wuxuu raacay sababan waduu maray xataa idaa balaqa markuu gaadhay maqriba shamsi qoraxdu halkay u dhacayso wajadahaa wuu helay qoraxdii taqruba inay ku dhex dhici fii caynin laag xamiatin oo wadalahu madow wawajada wuxuu ka helay cindaha agteeda qowman qoom qulnaa waxaanu ku nidhi marka nabigii la joogay buu usoo marayaa warku isagu nabi ma ahayn yaa dalqarnayni dulqarnayno imaa an tucadiba dadkan inaad cadaabto waimaa an tattakhida inaad yeesho fiihim dhexdooda xusna wanaag wadooyinkii wado ka midu maray marka laag bay ku dhex dhici buu ihi qoraxdu laagtaas waa baxru muxiid badan adduun ka wareegsan markaa dee meeshay ku dhici cidinuma ogeen meeshaa marka la tago badda la tago way kaa libdhi badii madowgeedunbaa kuu muuqano badunbay ku dhex libdhi badda shadeeday kusii libdhi way ee cidinuma ogaan karta meeshay ku dhacayso iyadu falga afraad bay la socotaa qoraxdu marka waxa weeye badda marka la dul joogo hadda badeenan hadda badan casoo kale boosaasi markaad joogto qoraxdu markay sii dhacayso ama soo baxayso waxaad moodi inay meesha badda dhexdeeda ka soo bixi baad moodi marka qoraxdu meeshay ku dhacaysa muuna arag laakiin dee badii bay kaga dhexlibanay oo badiiba kaga dhexlibanay markaa dad buu meeshaa ugu tegey aan diin lahayn markaasaa waxaa li dadka inaad ciqaabto yaa khiyaar laguu siiyey iyo inaad u ixsaanfasho labadaa khiyaar baa loo siiyey in lagu bilaabo markaaba xataa idaa balaqa faatbaca sababan waduu maray xataa idaa balaqa markuu gaaray maqriba shamsi qoraxdu meesha u dhacdo wajadahaa wuxuu ka helay meesha qorax taqdumayna fii caynin laxamaatin wadal ah waa madow garo oo wawajada cindahaa agteedana wuxuu ka helay qowman qoom buu ka helay gaalaha qulnaa waxaanu nidhi yaadalqarnayno imaa an tucadiba inaad cadaabtooda ciqaabto waimaa an tattakhida inaad ka yeesho fiihim dhexdooda xusna wanaag qaala wuxuu amaa man alama qofkii dulmi sameeye oo xaqa diida fasawfa nucalibu waanu cadaabi doonaa markay noo cadaato inuu xaqa diiday uma yuraddu waa loo celin ilaa rabbihi rabbigii fayucadibuhu rabbina wuu cadaabi cadaaban cadaab nukran oo aada u daran ayuu cadaabi wuxuu yidhi dadkii xaqa diida oo dulmi sameeya anigu waan cadaabi waa cadaabkii adduunka allana cadaabkiisi waana gaal oo dhan baa sida qaal wuxuu hi amaa man dalma qofkii dulmi sameeyo oo gaalooba fa sawfa nucadibu waan cadaabi doonaa markay nacno noo cadaato uma yuraddu waa loo celin ilaa rabbihi oo maxkamadda allah la geyn fa yucadibhu alla wuu cadaabi cadaaban cadaab nukran oo daran oo adag amaa man aamana qofkii rumeeya wa camila camal fala saalixan cala wanaagsan falahu waxaa u sugnaaday jazaan abaalmarin darteed alxusnaa wanaag baa usugnaaday wasanaquulu waxaanu dhihi low isaga min amrina maamulka yaga yusra wax fudud si fudud baanu la macaamaloonayna oonu la hadlayna oonu la xajoonayna marka jazaan taasi waa mafcuulu liajlihi markii sidan loo kordhabo jazaan falahu jazaau lxusnaa yaa qiraa'ooyinka qaarkood sheegayaan abaal wanaagsan bay waxay noqon mubtadihii oo xagga dambe maray laakiin sidan hadda waa mafcuulu liajlihi wamaa man aamana qofkii muminooba wacamila camal faala saalixan camal wanaagsan falahu waxaa u sugnaaday jazaan abaalmarin darteed alxusnaa wanaag wasanaquulu lahu isna waanu ku dhihi waanu kula macmalon min amriga min amrinaa maamulka iyaga xaggiisa yusra si fudud uma atuca sababa wado kalu haddana maray xataa idaa balaqa markuu tegey madlica shamsi qoraxdu halkay ka soo baxdo wajadahaa wuu helay tadlucu inay kasoo dulbaxayso calaa qowmi qowm qowmkaasoo lam najcal lahum aanaan sokadeeda sitran waxa suran qolo meel banaan iska joogta markuu xagga bariga tegey wuxuu tegey qolo meel aan geedana lahayn dhisna lahayn oo buurahay galaan buuraha aqalowa iyo godadkay galaano markay qoraxdu soo baxaysee hore way gubi ilaa shucaaceedii baa toos ugu dhacaya markaa godkay gelayaan markay qoraxdu xaggan usoo dhaafto yay soo baxayaanoo waa kalluun cunadoodu kalluun waxaasay cunayaan kalluunka qoraxdaaba u dubiba kulayl waxay ka qabto qoladaasi u tegey baa ley cajiib uma atbaca wuxuu raacay sababa waduu maray xataa idaa balaqa markuu gaaray maطlica shamsi qoraxdu halkay ka soo baxdo wajadahaa wuu helay qoraxdii talucu inay kasoo dulbixi calaa qowmi qowm qowmkaasoo lam najcal lahum aanaan u samayn min duuniha iyada sokadeeda sidran waxasura oo iyada ka celiya buurahay galaan kadalika alamru kadalika dulqarnayn sidaasay xaaladiisu noqotay waqad axadnaa waan koobnay bimaa ladayhi waxa agtiisa khubran xog ogaal ahaan ninka la dhihi jiray dulqarnayn xaaladiisu wataa intaa uu maamul samaynayo uu meel marayo intaa waa la socda buu alla leeyahay waan ogahay buu leeyahay wax alla waxa uu samaynaya macnaha waa lagu kormeerayaayo xaqa unbuu ku socdaa intaa baa loo jeeda daalika kadalika xaaladdu waa sidaa dulqarnayn waqad axadnaa waan koobnay bimaa ladayhi wixii agtiisao maamul iyo cilmi ah khubran xog xataa idaa balaqa markuu gaadhay bayna sadayn labada buurood dhexdooda wajada wuxuu helay min duunihimaa sokadooda qowma qowm walaa yakaaduuna aan sigaynin yafqahuuna inay fahmaan qawlan oon dadkaba la aqooni waa siinahoo kale qaalu waxau hi yaadalqarnayno ina yajuuja wamajuuja labadaa qabiyle yajuuj iyo majuuj mufsiduuna way fasaadinayaan filardi dhulka ee fahal najcalu laka makuu yeela kharjan ujra yeela calaa an tajcala inaad yeesho baynanaa anagi wa baynahum dhexdooda sadan ood inaad yeesho <coughs> marka waxyaabaha loo sahlay dunqadeyn waxaa wey qolo walba qoladuta wuu afgaran marka meeshaa waxaa lagu tilmaama labadaa buurood azerbijaan buuraha ka shisheeya yaa lagu tilmaamaa marka bayne sadeyna waa buur halkani buura karin baa udhexeeya qoladaa yaajuuj iyo maajuuj baa marmarka intay soo butaacaan iyo dadka meeshaa jooga yay waana yaafiso dadkan indha yarta iyo turkiga iyo dadkaas yaafis baa dhali yajuuji waajuuj waa isku dir ila nabiyullaahi nuux yaafis iyo xaamiya saam saam wuxuu dhalay waa abulcarab walcajam cajamiga waxaa loo yaqaan qolada fariska ah iyo ree iyo reer yurub qaarkood yuu dhalay ama bartamaha adduunka haddii la yidhaah xaamna wuxuu dhalay koonfurta adduunka ama dadka madow ee badan yaafisna wuxuu dhalay dadkaa indha yartay juuj iyo turkiga iyo jinaha iyo dadkaasoo dhan yaafis baa dhalay marka dadku meesha ugu tegey waa dadaan luqadooda la garanay jiinaha miya hadda la garan ma la garanayo jiinaha wey turki waxaa loogu bixiyey eh, waxaa lagaga tegey meeshii dabadeeda laga tegey markii sadidii la oday iyo xaggeeda dambe ku soo hadheen taasaa turki loogu bixiyey turika bacda sadi baa loo bixiyey uma atbaca wuxuu raacay sababan buu raacay waduu maray xataa idaa balaqa markuu gaadhay bayna sadayni labada buurood dhexdooda waa meel karinaho juuj iyo maajuuj intay ka duulaan ay dadka baabi'iyaan wajada wuxuu helay min duunihimaa labadaa buurood sokadooda qowman qowm buu helay oo laa yakaaduuna fahma laa yakaaduuna aan sigaynin yafqahuuna inay fahmaan qawlan qowl inay fahmaan aan sigaynin waa jiirahoo kale qaaluu waxay dhaheen yaa dalqarnayno isagoo luqo walba wuu yaqaana ilaahay baa u sahlay oo baray waa kan wax walba waan u sahlay dulqarnayno ina yajuuja wamajuuj labadaa qabiil mufsiduuna way fasaadinayaan fi lardi ee fahal najcalu laka makuu yeela kharjan ujro makuu yeela calaa an tajcala inaad yeesho baynanaa anaga baynkooda iyo wa baynahum dhexdooda saddan ood inaad yeesho nin baa wuxuu ihi beri waan dhegaysanayey meel baan somaalooyinkaa bariga kitaab tafsiir u gelayay juuj iyo majuuj waa la waayey buuri waa la soo arki lahaa hadda qodeeda qaar meelahan ilaahay buu kuma talagelin in lasoo arke ilaa laga soo fasaxo lasoo lasoo fasaxo ilaaba in arke uma talagelin marka waktigii nabiga nin saxaabi ah nabiga u yimid oo ya rasuulallahi waan arkayo sadigii waan arkayo wa waa mara macawusoo kale wey meel madow iyo meel cadiy sidaasoo kale bal tilmaam bui markuu tilmaam wuu arkay waana wixii lagu ooday qaala wuxuu ku yidhi markayna ujro aan ku siino maa makanii wuxuu maa makanii maa makanii wuxuu isiiye fiihi dhexdiisa rabi rabbiga yaa khayru ka khayr badan war anaa idinka awood badan oo ujro uma baahniye faacinuni iigu kaalmeeya biquwatin awoodo kuuli ii noqda ajcal waan yeeli baynakum iyo wa baynahum dhexdooda radman ood baan yeelay marka la dhiso kale laisdul saar saaro dhagax iyo dhagax iyo dhagax kaasaa radmi la wuxuu war waxaan haysaa ka badan waxaad idinku haysaan ilaahay awood iyo quwad buu isiiya kuuli un laakiin ii noqda oo waxaan idiin dirsado la imaada wey qaala wuxuu maa makani wuxuu imakaniyey fiihi dhexdiisa rabbi rabbigay yaa khayru ka khayr badan waxaa idinku aad sheegaysaan ujrada ah faacununii iigu kaalmeeya biquwatin awood iyo ciidan ajcal waan yeeli baynakum dhexdiisa wa baynahum radman ood baan yeeli aatuni iila kaalay zubar alxadiidi bir an ii keena xataa idaa saawaa markuu simay bayna sadafayni labadii buurood dhexdooda qaala wuxuu hi unfuku shida ku afuufa dab ku shiduu yidhi xataa idaa jacaluu markuu ka helay naaran naar markii birtii noqotay qaala aatuunii ila kaalay qidran daamur ila kaalaya ufriq aan ku shuba caleyhi dushiisa qidran daamur aan ku shubay u dhisay kuulinimada waa sanco xoog leh labadii buurood dhexdooda biro lagu dhisay waa la dhisay waa la dhisay waa la markii meeshii la rabay la gaadhsiiyey dab lagu shiday markay dab noqotaa macdan kale lagu dulshuba lagu dhalaaliy bas ma soo bixi karaan markaa mana soo fuuli karaan qaala wuxuu yidhi anaa idiin dhisay aatunii iila kaalay zubanalxadiidi birgoo go-an xataa idaa saawaa markuu simay dulqarnayn bayna sadafayni labadii boorood dhexdooda qaala wuxu uhi ku afuufoo dab ku huriya xataa jacalahu markuu ka yeelay naaran dab birihii oo dhan qaala wuxu uhi aatunii iila kaalaya daamur la kaalaya iyo macdan ufriq calayha ku shuba qidran daamur aan ku shube fama staacuu kari maayaan qoladaa juuji maajuuj an yadharuuhu inay soo fuulaan wama stadaacuu karina mayaan lahu meeshaa sadigaa naqban duleelin kari maayaan mana soo fuuli karaan mana duleelin karaan waxaa la yidhi aroortii bay kusoo kalli way qodi way qodi markay shamsada bidhaanteeda arkaan yodhihi berri baynu kusoo noqon insha allahuma ayna dhihin kii berri baynu kusoo noqon intii intii alla ugu talagalay markay joogaan yuu dhihi insha allahu berri baynu duleelinayna markaasay soo burqan markay adduunka kusoo burqada badahoo dhan wada cuni kulli badahoo dhan wada leefi waxay arkaan cagsay marin markaasaa ilaahay wuxuu ku diray dixere luqunta ka geli markaasay kulli wada dhimanayaan wuxuu yidhi famastaacuu ma ayna karin ama ma karayaan an yadharuuhu inay soo fuulaan waa sibsib uma stadaacuu mana karayaan naqban duleelin lahu isaga ay duleeliyaan ma duleelin karaan qaala wuxuu ihi dulqarnayn haadaa kanu raxmatun oo min rabbika aat ilaaha farsamadan ikarsiiyey ee dadkaa ugu kaalmeeyey waa raxmad alla buy oo dadkan uu alla ugu naxariisanayo anigana ilaahay baa ii sakhiray bu ajri baan ka helayaa weyn qaala wuxuu ihi haadaa sidan farsamadani raxmatun raxmadoo min rabbi ka ahaatay wey ilaahay baa ikarsiiyey faidaa jaaa markuu yimaado wacdu rabbi markay timaado ay soo bixi lahaayeen jacalahu sabdigii wuxuu ka yeeli dakaan burbur buu ka yeeli wa kaana wuxuuna ahday wacdu rabi rabbigii ballantiisu xaqa faidaa jaa markii waktiga alla ugu talageliyay baad qiyaamadu dhawaato uu burburi baalkii dhanaabaaba burburiba oo markay qodaan qodaan buu sidaa ku burburi wey faidaa jaaa markuu yimaado wacdu rabbi jacalahu wuxuu ka yeeli dakaa kii burburu ka yeeli wa kaana wuxuuna ahday wacdu rabi rabbigay ballantiisu xaqan xaq bay ahaatay waa run waqtiga hala gaadho